iyo sharafci heeda hooyaday ulmadu ka digriye cawiya subaho kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala somali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikhda waxay ku haysaystan tahay siddeed iyo bisha oktoobar sanadda laba kun barnaamijka kulanka ku dhageysan doontaan waxaa ka ah dalalka caalamka iyo hogaamiyaasha caalamka oo siyaabo kala duwan uga falceliyey si caralina uga hadlay duqeyn dad rayada lagu baabi'iyey oo falastiin ka dhacday duqeynta loola bartilmaamaysa isbitaal ku yaala ghaza waxaad maqli doontaan hogaamiyaha mareykanka joy bailen oo si jaasjaasa ah uga hadlay talaaviv oo ah magaalo madaxda yuhuuddana waxa uu sheegay in israel ay sanduuqeynta ka dambeeyntaa u muuqato boor isku qaris iyo in mareykanku doonayo inuu ku jeesjeeso dhiigga dadka muslimka ah ee falastiiniyiinta waxaan kaloo soo qaadan doonaa afeega ama xiriirka midooda yurub oo ganaaxaya xidigaha sida carada looga hadlaya dhibaatada lagu hayo dadka reer falastiin qodobadaas iyo kuwa noogu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warbixinna gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k marka kaynirugatini maaday ahayd xalay horsataan lasoo maray waa lahu waday maslada ujeedadamarkasaaad ciltaca maqariibka dabadeed iyo miliga hoyaashada canumalka sookyo mayracya xoola lalihimta himta maray tahay cadceeltahay maqariibka dabadeed iyo milayga hoyaashada xanumalka tuurtiyo mayracyaa yahay mirtii xaale laba uu qaybsamay mugdigii habeenimo yahay mirtii xaale uu qaybsamay mugdigii habeenimo

macneeye caaqaba فوائد موتي وما هو عابر مثل الأوجه فوائد موتي وما هو عابر ku muraani

mise waa ismuudsii soomaluhu waa been masaalada ujeedada iyo kale ayaa la isdhaafsaday heestaan ay ku wada luuqeynayaan fanaaniinta muuse ismaaciil qalinle iyo faadmo cabdulaahi kaahim handeeq waxay ahayd daafurka barnaamijka kulanka k n n eerada heestaan waxaa iskale abwaan maxamed cumar huryo maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaatanyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan oranin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekanayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn isiiya sharaf ciheeda hohoyaday adabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu qaybaha hore barnaamijka kulanka ayaan gudagalana dhegeystayalan ku bilaabnay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa daafuray howlgelinta xarunta qaran ee ka iyo la dagaalanka fikirka jirka ee tubsan ra-iisul wasaare xamse waxauu sheegay in inta badan xukuumaddu ay ku guuleysatay haatan in la wiiqo hawadii shabaab ee dhinaca dhaqaalaha fikirka iyo ciidanka taasi uu sheegay inay keentay in dhallinyarada soomaaliyeed ay marin habaabiyeen ay dib markaa uga soo noqdaan fikiradii guracnaa iyo afkaartii xagjirnimada ee horey looga dhaadhiciyay ra wuxuu sheegay in looga baahan yahay xarunta qaran ee tubsan in markaa ay keento sidii lagu baabi-in lahaa fikirada xagjirka ah ee dadka dhallinyarada laga dhaadhiciyo laguna khaldo taasi uu sheegay inta badan ay shabaabku isticmaalaan waxa uu markaa tilmaamay in xaruntan ay muhiim u noqon doonto la dagaalanka fikrada jirka ah dadkana loo sheego inaan la suurad xumeyn diinteenna suuban iyo sidoo kale dhaqanka islaamkaba wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda soomaaliya mukhtaar roobo abu mansuur oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in dowladda laga rabo inay iskugu geyso awoodeeda inay shabaab kula dagaalanto xag fikir iyo xag ciidanba si markaa soo afjaro afkaartooda xag jirnimada waa kan wasiir row hay-adan la dhaho tubsan cabdulaahi maxamed nuur saaxiibkay uu madaxda ka yahay hadda in la sameeyo maantana la furayo waa wax lagu farxo oo aada loo soo dhaweynayo oo muddo laga soo fakarayay oy xukuumaddu soo waday dowladda sida la sheegay madaxweynaha markuu yidhi nimankan waa la dagaalamayaa dhanka dhaqaalaha dagaalka tooska iyo fikirkaba xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya howl weyn bay iska saartay uu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ku hogaaminayeen waxaa la qabtay shir weyn oo culummada soomaaliya ay isugu yimaadeen saddex boqol ka badan waxay isweydiiyeen horta nimankanu maxay yihiin xukun bay saareen kii baana runtii lagu dhaqaaqay markaskan marka in la sameeyo kollay kadib buu soo baxay waa la sameeyey waa mid loo baahnaa waxaa aada u fiicnaan lahayd culummada maanta inay kelimadooda waa ii muuqdaanoo waana la cudur daarto wakhtigaa yar baa la yidhi kelimadooda inay helaan maxaa yeele iyagaa xugun saaray iyadoo dadku waxaan maxay yihiin dhahayaan bay xugun saareen maanta khawaarij baa laleeyahay magacaas iyo xukunka iyagaa saaray way ahayd inay kelimadooda helaan oy runtii ka hadlaan fikarkan oo kale markuu dal ka dhaco saddex arrimoodba waa lagu xasiyaa ama waa lagu soo afjaraa dagaal toosa xiwaar iyo dood culummadu ay la galaan nimankaas iyo wada hadal eh, ama qaraabadooda ha noqdeen ama cid kale ha noqotee iyaguna nin la qanciyo lala hadlo iyo in diin ahaan loola doodo iyo in dagaal lagu soo afjaro intaba ay dhacaysaa waxaan rajaynayaa agaasimaha tubsan inuu wax badan uu kaalmaysan doono culimmada uu dhegaysan doono taladooda uu qaadan doono runtii waxa ay dhihi doonaan yani hadalkayga badin maayo waxaan dhammaanteen nagu waajibaa inaan garab istaagno hay-addan hawsheeda aan u wada fududayno cid kastay wax uga baahatana ay garab istaagaan dalalka nala joogo iyo safirada iyo dhammaanna iyo cid kastoo soomaaliya gacan siinaysana waxaan leenahay aad baad u mahadsan tihiin wakhti dhow baan magaaladan joognay oo hal safaaradna aanay joogin maanta intaasoo safaarad iyo hay-adaha inay nala joogaan oo si ammaana ku joogaan waa guul waxay tusinaysaa soomaaliya inay horey u socoto ay guulaysanayso waa mahadsantihiin wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalk soomaaliya mukhtaar robow oo mansuur ayuu ahaa oo ka hadlayay furitaanka ama dib u howlgelinta xarunta qaran ee la dagaalanka fikradda xagjirka ee tubsan dhinaca kale sheekh suuma oo kamid a culimaa ka ah qayb galay kulanka wuxuu ka hadlay qadiyada falastiin iyo dhibaatada lagu hayo iyo sidoo kale in fikradan xagjirka inta badan ay ka midaysan yihiin baabi-inta iyo dhibaateynta dadka rayidka ah waa kan sheekh suumo waa ku ammaanaynaa waana soo dhawahaynaa ra-iisul wasaaraha furitaanka oo furaayo iyo fikirkan uu leeyahay tubsan oo nin culimo ah islaamku tubsan wadada wanaagsan hore ayuu u lahaa kun iyo afar boqol afartan shan sano ayaa hijriga joogaa ilahay qur-aankiisa kariimka ah wuxuu nagu leeyahay markuu toban walxaat ouna amro kabacdi wa anna haadaa siraadii mustaqiiman fatabicuhu tobankaa soolxaad waxaa ugu horeeya dadku marka ugu horeysaba inay allihii abuurtay waxdaaniyadiisa aysan wax la wadaajin inaysan owlaadooda laynin inay fawaaxishta waxa daahirka waxa muuqday waxaa muuqanba oo khamriga iyo zinada iyo ribada iyo dhammaantoodba ay ka fogaadaan inaysan dadka laynin ayna iska dilin xaq la-aan agoonta maalkeeda inaysan boobin inay eh, balanta oofiyaan miisaanka inay oofiyaan inay suuska ay oofiyaan eh, waxyaaba sidaas oo toban walxaataa oo runtii la dhihi karo akhlaaqdiyaa ku dhammaystiran markuu qur-aanku laba aayado uga soo hadla kabacdi aw ilaah wuxuu leeyahay wa ana haada siraatii mustaqiiman aniga wadadayda ilaa tubsanaa layihi tub anigu waxuu naqaan waddo wanaagsan wa ana haada kan siraadii jidkayga waa ilahay leeyahay mustaqiiman xaaluu ku toosan ee fatabicuu raaca walaa tatabicuu subula wadooyinka kale ha raacina marka wadada qofti ka leexatana waa mutadarifo waa qof jidka gooyey jidkaas wanaagsan ee qof nafta biniaadanka a ah damaanad qaadaya ee maalkeeda iyo cirdigeeda sharafkeeda damaanad qaadaya ee insaaniyadda islaamka dhowraaya ee wadajirkay dirisnimada dhowraaya ee kuwa dadka soomaaliyeed baabi'inaya diintooda naftooda ee maalkooda isku qarxinayaan ka hor imaanaya waxaasoo dhan haddii diintaa saas loo raaco wayma dhaceen mana timaadeen anugu haddaan culimmada soomaaliyeed nahay dhammaan hore ayaan u la dagaalaynay khawaarijta xilli hore oo fog ayaan la dagaalaynay waxaan xusiisnaa labadi kun iyo kowdii koo iyo tobankii bishii sagaalaad markii dhacday dhacdadii adduunka wax badan iska bedeleen ee daari dheedheerada maraykanka la dumiyey ayaa halkaas shir jaraa'id ka qabanay culumo soomaaliyeed oo ana afayeenka anugu aan qabtay oon ku u sheegnay caalamku inuu galay xaalad kale kooxahan khawaarijta ahne ay tahay in dhinac looga soo wada jeesto markaynuu soo dhoweeyeen oo daarusalaam iyo kenya la weerarana sidaan ugu hadalnay maalintii banaanbaxa lagu samaynayey tarabuunka ee gabadhii heeday maarata saxafiyadda ee talyaaniga lagu dilane shir jaraada waxaan ku qabnay hotel saxafi wixii ka dambeeyey ayaan ku dagaalamaynay guushaas dadka soomaaliyeed qarxadii loo geystay haddii habka haysaa ma ahaa lahaayeen iyo zoobatuizabowan hadday naqa lahaayeen iyo hadday naqa lahaayeen wixii ka dhacay maarata yahu shaamow oo dadka lagu laayay iyo meelo kaletood waxay ahaayeen duulaan cad oo maskaxda dadka soomaaliyeed daddii sheeganaya oo diinta biri ka ah oo diintu waxay xarimtay geystay ee dadkii haweenkii soomaaliyed guryaha dhulka xaaqaye baabi'iyey u geysteen waa fikir oo diin loo saashay diintu biriyay ka tahay culummaduna way caddaysay waxaan rabaa inaa idhaahdo carab dheer magac culumada ku hadlaayo waxa khawaarijtu waddo diintu biriyay ka tahay waxaan kaloo rabaa anuu fursaddan ka faa'iidaysanaya in carruurta la laayo iyo haweenka in la laayo soo ma ahayn shay mamnuuca oo xaaraan ah ma ahayn diinteena soo xaaraan kumahayn kuwa soomaaliyeed dadka geysana waa cambaaraynaynaa wixii xalay ka dhacay falastiin ee shacabkii falastiin haweenkii caruurtii lagu laayey na waa ficil khawaarijta oo kaleetood ah iyadana waa cambaaraynaynaa haddaan cuba soomaaliyeed nahay ma ahin inaan ka aamusnaa waa in la ogaadaa sida aan u diidannahay dadka aan diinta nagu haynin in dhibaato loo geysto ayaan u diidannahay dadka diinta islaamka le in dhibaato loo geysto saa daraaddeeda dunidu waa inay nabad ku wada noolaato dhinac gurig hoolcaya dhinaca kale kama deganaa karo dadaalkii aan badnay horay u wadnayna waxaan ku guulaysanay in maanta dad badanoo safka khawaarijta ku jiray maanta safka dowladda ku jiraan oo aan fikirkeyni ku qanceen haddaan cumar soomaaliyeed nahayne oo ku faraxsannahay sheekh soomo oo ka mid ah culamaa udiinka soomaaliyeed ayuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxauu markaa la kulmay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka kenya aadan barre ducaale oo muqdisho soo gaadhay waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga xasiloonida gobolka iyo dardargelinta dadaalada mideysan ee lagula dagaalamayo kooxaha argagixisada ah madaxweyne xasan sheekh ayaa dul istaagay dadaalada ee waddo xukuumaddiisa ee ku aadan nafahornimada iyo sidoo kale shacabka iyo ciidanka oo iska kaashanaya inay markaa shabaab ka saaraan deegaano badan oo ay kaga sugan yihiin qeybo kamid a ah gobolada dalka waxaana madaxweynuhu tilmaamay inay ka go-an tahay xukuumaddiisa in si loo helo xasiloonida gobolka in lasoo afjaro dagaalka al-shabaab dhankiisa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka kenya aadan barre ducaale ayaa tilmaamay in dowladda kenya dhankeedu ay ka go-an tahay inay soomaaliya kala shaqeyso arrimaha ku aadan dagaalka kooxaha argagixisada iyo sidoo kale adkeynta xiriirka iskaashiga dowladaha soomaaliya iyo sidoo kale kenya weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan knna waad nagala socotaan dhegeystayaal ku nool weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeystayaal warbixinada kale barnaamijka haddii aynu markaan eegnana madaxweynaha dalka mareykanka joe biden ayaa mar ku celiyey in mareykanku ay ka go-an tahay inuu taageero dhaba siiyo maamulka yuhuudda xilli uu booqday magaalada tal aviv oo magaalo madax u ah maamulka israel waxa uu markaa tilmaamay in israel ay xaq u leedahay inay isdifaacdo isagoo mar ku celiyey xilli uu la kulmay benyamin netanyahu ra maamulka yuhuudda in marnaba israa'iil aysan ka bixi doonin garabka ee maamulka yahuudda oo ay taageeri doonaan tal aviif ayuu warbaahinta kula hadlay isagoo si jaas lagu hadlayana waxa uu yiri maaha adinka wax weerarka fuliyey ee isbitaalka dad kale ayaa fuliyey oo markaa ula jeeday inuu ku eedeynayo dagaalyahanada jihaadiyiinta ee ururka xamaas iyo garabyada kale ee islaamiyiinta ee la dagaalamaya maamulka yahuudda marnaba indhaha lagama qarsan karo dhibaatada ka dhacday isbitaalka ahlul carab khaza ku yaala oo habeennimadii xalayta ahayd ay maamulka yuhuuddu si arxandarra ah u duqeeyeen taasi oo keentay dhimashada dad ka badan shan boqol oo ruux iyo dhaawaca tiro intaa ka badan waxaana isbitaalka ku jiray dad u badnaa dhaawac dhakhaatiir iyo sidoo kale dad gabaad ka dhiganayay maadaama aysan jirin meel looga badbaadayo duqeymaha maamulka yuhuudda oo ay walba duqeynayaan waxaana markii la duqeynayay ku sugnaa isbitaalka muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshadan ay muujinayeen xitaa caruur fara badan iyo haween isbitaalka ku sugan oo qaarkood gabaad ka dhiganay isbitaalka maadaama ay xoogeysteen duqeymaha ay maamulka yuhuuddu geysanayaan joy biden sidoo kale waxa uu markaa sheegay in israel iyadu uu ku taageerayo mareykankan uu garab taagan yahay dagaalka ay ka wada khaza isagoo ururka xamaas mar kale ku tilmaamo ururo argagixiso dhinaca kalena wasaaradda caafimaadka falastiin afeen u hadlay waxa uu markaa sheegay in tirada dadka ku dhintay weerarkii duqeynta ahaa ee lagu qaaday isbitaalka ahlal carab ee khaza ay kor u dhaafeen afar boqol ruux dhaawac waxa uu ku sheegay saddex boqol afar iyo ruux oo siddeed iyo a ah ay qabaan dhaawacyo halis ah dunido idil ayaa si carale kaga falceliyey dhacdadii lagu tilmaamay musiibada ee xalayta ka dhacday marinka khaza isbitaalka ahlal carab ay ku duqeeyeen maamulka yuhuudda dibadbaxyo ballaaran ayaa ka dhacay dalal badan oo kamid ah dalalka islaamka iyo sidoo kale wadamo kalo xataa aysan dalal islaam ahayn balse ay ku nool yihiin dad muslimiina iiraan cumaan jordan turkiga iyo dalal kale oo ka mid ah wadamada islaamka ayaa si carale kaga falceliyey marka dhacdadii ay sameeyeen maamulka yuhuudda ee duqeynteeda ay ku xasuuqeen dadka rayidka ah sidoo kale dalal badan ayaa ka hadlay dhacdadan kuna tilmaamay mid markaa aan la qaadan karin lana aqbali karin sidaasoo kale waxaa sii korodhay tirada dadka ku dhimanaya duqeymaha maamulka yuhuuddu ay maalinkii labiiy tobanaad wadaan oo ay ka wadaan marinka khaza tirada dhimashada haatan dadka falastiiniyiinta waxaa la sheegayaa inay marayso saddex ruux waxaana lagu dilay laba maalmood oo qurah tirada intaa la eg dhaawacuna waxa uu kor u dhaafay laba oo ruux waana khasaare baaxad leh marka la eego inta duqeymuhu ay socdaan ee maalmaha oo xataa aan dhammeyn shan toban maalmood ama laba iyo khasaaraha baaxad leh ee haatan ka dhashay wariyaha al-jaziira uga soo waranta markaasi falastiin gaar ahaan khaza waxa ay markaas soo warineysaa in weli duqeymuhu ay sii socdaan sidoo kale dhismaha loo yaqaano tree istry building ee ku yaala haza ama marinka khaza gebi ahaanba uu ku burburay duqeymo diyaaradeed shan ruux ayaa ku dhintay daraasiinna waa ay ku dhaawacmeen iyadoo lasoo warinayo in markaa dadkii ku jiray gebi ahaanba dhagax ama ay ku hoos jiraan dhagaxaanta ku burburay dhismaha oo markaa ka dhashay duqeynta ay maamulka yuhuuddu geysteen waxaa lasoo warinayaa sidoo kale in laga joojiyey lagana ganaaxay marka la eego kubadda cagta xidigo badan oo muslimiina ah oo qadiyadda falastiin ka hadlay kuna muujiyay barahooda bulshada xiriirka faransiiska ee france football club loo yaqaano ayaa waxa ay markaa sheegeen in laga qaadayo go-aan anshax celina siday hadalka u dhigeen xidiga algeria uu lagu magacaabo yusuf atal oo lagu eedeeyey in isagu uu kusoo gudbiyey barihiisa bulshada nacaybka uu u qabo yuhuudda taasina ay markaa sheegeen inay tahay mid khalad ah inuu galo sidaa darteedna laga ganaaxay in uu u ciyaaro kooxda uu u ciyaaro ee loo yaqaano mine lagana joojiyey xidigan u ciyaar sidaasoo kale xidiga kale ee anwar al khazi lagu magacaabay ayaa isna baraha bulshada soo dhigay isagoo kale ka hadlayay khilaafka iyo colaadda kasoo korodhay bariga dhexe taageerana u muujiyay dadka falastiiniyiinta ah waxaa muuqata in reer galbeedku ay diyaar u yihiin in af iyo adin ay ku difaacaan maamulka yuhuudda balse waxaa weli la la-yahay doorkii dalalka muslimiinta iyo hogaamiyaasha muslimiinta u muuqda kuwo dhakanaya oo markaasi aan marnabo diyaar u ahayn inay si dhaba ah u wajahaan qadiyadda falastiin oo aan isha ama indhaha la iska tiri karin marka la eego dhibaatada haatan jirta sidaas oo kale eh, waxaa gebi ahaanba la joojiyey kulan jordan ku dhexmari lahaa maamulka ama madaxweynaha mareykanka joy baren boqor cabdalaha labaad eh, ama boqor cabdulaahi labaad ee jordan madaxweynaha dalka masar cabdilfataax alsiisi iyo sidoo kale madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas abumaasin sidoo kale abumaasin hogaamiyaha falastiin waxa uu dib ugu noqday daanta galbeed kadib markii uu maqlay warka naxdinta leh ee ku aadan xasuuqa loo geystay dadka falastiiniyiinta ee lagu duqeeyay isbitaalka ahl al carab ee khaza wuxuuna qoraal soo saaray uu ku yiri israail waxay ka gudubtay khadkii casaa tani ma aha mid la aqbali karo waxa ay sameeyeen waa xasuuq waxa ay doonayeen isirsifeen inay ku sameeyaan dadka falastiin ayuu hadalkiisa ku daray hogaamiyaha falastiin maxamuud cabaas abuumaazin oo dib ugu noqday falastiin xilli uu doonayey jordan inuu joogo oo uu kulan kula qaato hogaamiyaha mareykanka kan masar iyo kan jordan balse gebi ahaanba waxaasi waxaa bedelay dhacdadii foosha xumeed ee maamulka yuhuuddu ay ka geysteen khaza ee isbitaalka ay ku duqeeyeen waxaa sidoo kale eh, soo taraya in weli khasaaruhu ay sii kordhayaan sidaasoo kale iyana israel dhankooda waxaa laleeyahay waxaa uga dhimatay tan iyo markii uu dagaalka bilowday ama khilaafka falastiin iyo yuhuuda ee haatan toddobadii bishan weerarkan ay ku qaadeen dagaalyahanada ururka xamaas kun afar ruux oo yuhuuda ayaa ku dhimatay dagaalada iyo sidoo kale duqeymaha madaafiicda iyo gantaalada ururka xamaas ay ku garaacayaan gudaha israel sidaasoo kale israel iyana waxaa laleeyahay waxaa ka dhaawacantay saddex kun iyo sideed boqol oo ruux falastiin dhanka daanta galbeed iyana waxaa laleeyahay waxaa lagu dilay laba iyo lixdan ruux dhaawacuna waa kun laba boqol iyo konton ruux si guud tiradu saddex kun ayay ka badan tahay iyo saddex boqol waxaana weli markaas sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dhibaatada iyo duqeynta lagu hayo dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta xogayaha guud ee jimciyadda qurmaha ka dhexeysa antoni guteres ayaa ku celceliyay baaqiisa ku aadan in xabajoojin deg dega la sameeyo si dadka khaza ku nool ay u helaan gurbad bani-aadamnimo khaza ma haysato haatan biyo cunto dawo iyo wax weliba oo nolosha muhiim u ah waxaana ka go-doomiyey kana jaray maamulka yuhuudda oo iyagu sheegay inay gebi ahaanba khaza ka dhigayaan dhulka caagan ururka xamaas taasoo aan suuragal ahayn khaza waxaa ku nool malaayiin ruux ilaa laba milyan dadka badan ayaa ku nool waxaana israel u muuqataa mid doonayso in carada ay xamaas u qabto inay kala duldhacdo gebi ahaan dadka reer falastiin sida muuqatana waxaa dunidu ay ku tilmaameen madaxda caalamka qaarkood ee dalalka islaamka in waxa israel ay wado ay tahay isirsafeen iyo gebi ahaanba inay baabi'iso dadka reer falastiin si ay u qaadato inta yar ee dhulka ay haatan dadka falastiiniyiinta awalba ay ku go-doonsanaayeen barnaamijka kulankaad degeysanaysaan ka enana waad nagala socotaan dhegeysta kulmiye news.com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network wax guud ka qariyeen uyguulilaama ay midiba geesteed hubaan isgaadhiyo guntin midhaa geed caleeliyo wax guud ka qariyeen uy gooni laba ay midiba geesteed hubaan isgaadhiyo guntin midhaa soo gandoodo galka faraqa soo daray soo gandoodo galka faraqa soo daray qongo midab guurin baato albaan goortaan ku eegaba gabadhiye kalda calbaan goortaan ku eegaba qalbiga higa gelisa gabadhyahay kalga calbaan gabadhiyay kalgacal baan boortaan ku eegaba qalbigayga gelisa waxse aanan garanay caashaqee halka aad gaadhsii warhamad guyaad dhalay hadba kaynta geedane oo galabba loo raro sida ramad guyaad dhalay hadba kaynta geedane weli socoto dheergeli calbaan buurtaan kuegaba gabadhyay kalgacalbaan buurtaan ku eegaba qalbigayga gelisa gabadhyahay kalgacalbaan buurtaan ku eegaba gabadhyay kalgacal baan goortaan ku eegaba qalbiga iga gelisa wax si aanan cashaaqee halka aadiga badh baa geesu seexdeen dharabka iyo geeda quruxdooda gaarka iyo geedaha quruxdooda gaarka ama haragingimano guudka xarfanayso oo shimbiro ka giigeen ama haragingimano ka harfanayso shimbiro kadige ongu iyo jiila midab guurin baato gabadhyay kan gacan baan goortaan ku eegaba gabadhyahay kan baan goortaan ku eegaba qalbigayga gelisa fadhiyahay kalgacalba goortaan ku eegaba gabadhyahay kalgacalba goortaan ku eegaba qalbiga iga gelisa waxse aanan garanay way gunuday cashaqee halkaad gaadhsigabaryahay ku eega qalbigay gelisa eeree kale ayaa kamid heystan ah ku luqeynaya fanaanka allahu raxmade maxamed axmed kuluuc waxay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka ka yenan warbixino kale iyo heese kale na socda balse markaan waxaad ku dhawaataan xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa soo jeedinaysa mahadsanid cabdixasiis waa arbaco taariikhduna waa siddeed iyo tobanka bisha oktoobar labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol sagaashan iyo koowaad ee sannadka waxaana ka harsan sannadkan toddobaatan iyo afar cisho haddii aan laydmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sannadkii labada kun koob iyo tobankii qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ka dhacay agagaarka isgoyska soobe oo ku dhow xarunta wasaaraddii arrimaha dibadda ee soomaaliya maanta oo kale sanadkii labada kun iyo labaatankii ciidamada nabad sugidda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku xiray cabdulaahi kulmiye cadow oo ka tirsanaa wariyaasha ka howlgala idaacadda kulmiye maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol afar iyo afartankii midowgii sofiyeetka ayaa ku dhaqaaqay xoreynta dalka yugoslaafiya oo ay haysteen militarigii naasiyiinta jarmalka maantaoo kalena sanadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii hogaamiyihii hore ee dalka iiraan aayatullaahi khumeyni ayaa amar ku bixiyey in la joojiyo dilalka wadareedka ah maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii hogaamiyihii shuuciga ee bariga jarmalka ayaa lagu amray inuu xilka iska casilo ugu dambeyn maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii dalka asarbajaan ayaa ku dhawaaqay inuu ka xoroobay midowgii soofiyeedka guud ahaana waa egeyntaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaan aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay luuloo socodsiinaysa xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay warxinada kale barnamijka haddii waynu xubnaha ku jira ururka iskaashiga islaamka ee loo yaqaano organisationis islamic corporation i o c waxa ay markaa la sheegeynaya markaa qorsheynayaan inay kusoo rogaan cunuqabateyn kala duwan maamulka yuhuudda sidoo kale qaarkood ay ceeriyaan haddiiba xiriir ay la leeyihiin maamulka yuhuudda danjiran uu dalkooda ka joogo kadib markii weerar bahalnimo ah maamulka yuhuuddu ay ku qaadeen isbitaal ku yaala khaza waxaa isbitaalka ahl al carab weerarkii lagu qaaday uu dhaliyey isbedello waaweyn oo dalalka caalamka iyo sidoo kale falcelin xoog leh oo carar wadata oo ka timid qaar ka mid a ah dalalka muslimiinta wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan xuseen amiir cabdulhayn waxa uu shaaca ka qaaday in looga baahan yahay dalalka ku jira ururka iskaashiga islaamka inay si deg dega ah ugu soo rogaan cunuqabateen haddii israa-il ama maamulka yuhuuda ay xiriir leeyihiinna inay ceeriyaan danjirayaashooda amiir cabdilxusein waxa uu ka hadlay markaasi kadib markii kulan deg dega ay jiddo ku yeesheen madaxda wasiirada arrimaha dibadda ee ku jira ururka iskaashiga islaamka kulanka waxaa looga hadlayay xiisada bariga dhexe ka taagan iyo dhibaatada lagu hayo dadka reer falastiin dhammaan wasiirada arrimaha dibadda waxaan ugu yeerayaa inay si deg dega ah u saaraan cunuqabateyn guud maamulka yuhuudda dalalka islaamka waa inay saaraan cunuqabateyn dhaqaale mid shidaal mid saliid iyo nuuc weliba oo sidoo kale waa inay ceeriyaan danjirayaasha ka jooga dalalkooda haddiiba ay xiriir la leeyihiin maamulka siyonistaha ee rijiimka yahuudda ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan amir cabdulhayin wuxuu sidoo kale sheegay in looga baahan yahay xubnaha sharciyaqaanada iyo sidoo kale xubnaha khubarada ay ku jira ururka inay soo qoraan dukumenti ay ku qorayaan cadeymaha muujinaya xasuuqa israel ay ka wado marinka khaza iyo dhibaatada ay ku hayso dadka reer falastiin iiraan ma jiro wax xiriir diblomaasiyadeeda oo kala dhexeeya maamulka yahuudda dalal badan ayaa jira sidaas oo kale oo uga xiriira ah uusan kala dhexin maamulka israa'el ama maamulka yahuudda dalal badan oo ay ka mid yihiin iiraan morocco tunisia yeman turkiga ciraaq cumaan jordan iyo dalal kale ayaa weli waxa ay markaa qorsheynayaan tallaabooyin inay qaadaan qaarkood dibadbaxyo ayaaba ka dhacay si carile ayayna dadkooda iyo madaxdooda uga hadleen walow kuwa qaar aanay weli ka hadal dhibaatada lagu hayo dadka reer falastiin markana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahajadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahajaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay dadka kii nacaayaba haddaana caalamka u sheegin fariin iyo coddeer ugu gudbiyin cabashadeennoo dhan ku celceelin beeshii reer cabdaacaana naga daadshay oo codkiiyo hantiday naga dhaceen caadi ugu qeexin tiigtooga leyf uga caddayn caaqilada reerku si ay ugu cinqaabaan dembiga been ku calalaalin dabadeed ku ceebayn war iyo hadalla caataysan cambaarha uga tuureen dushee doodda ku cayaarin shisheeyaha bay ka cabsan doonaane afartaa canjeeliya shaliid shaah cadday saladheh cabdille iyo guuroo dagaal loo cimaamaday dheh oo hub culus qaatay oo laayay cadowgii dheh casirkii bis loo duulay oo caynka dhuuqsaday dheh sheekeeyoo ciidciidkii ku tegay weerar ciilqabadh dheh waaqlo caarasii eegayiiyo janankii caalwaadheh bashiiroo cimaamaday duqoo dani casuumaadheh madeeyoo carradii baydhaboodgeeyey cudud weyndheh hankool iyo carays oo galmudug ciidankii bilaydheh taash iyo ti amoo ciil qaboon ciidan badan hayndheh anigoo colkaan diray bay u siday caano iyo shahde aryaa dalabow taas allaha kaa cafiya ciidan ciir loo geyha weligay ma maqan war orkiduuli haddiiba aashlanka daba jeyna inoo hajabo halistiyeeta warmadeeyo anna weli kaa dheegi jiray qolkii tubaakala'aanuu u jabaye dalab kaalin fiican buu qaatay naw war dalab waa halgamaa walbaba hadda ka hor eh. markii jaamac ali jaamac iyo cabdulaahi yusuf diriireen eh. nin baa lagu qabtay isagoo jooga ooska cawadae eh. maxaad dalab ugu diidaysan inuu caanaha u geeyo war kalemaanay war ma haysaane dagaalka khawaarijta looma kala harin gabdhihii yaana hubkii qaatay raggu inay biyaha ka daba qaadaanna qalad ma ahan marka maxaad dalab kula yaabantiin naw waar dalab mashxaraduunbaa u dhiman aryaadaha kale maanay war ma haysiin dagaal iyo darxumaa ka socda dhulka reer falastiin berigana muuqaallo aan arkay wax indhuhu qaba karaan iyo wax loo adkaysan kara nabee ma ahayn madaxweynihii maraykankuna talaabiibow dhexda ka qotonsadaa la yidhi dadka shacabka ahoo qase lagu xasuuqay xalayna asagaa lagu sooriyey haaya mugga in yuhuudu maraykanku soo dhowayso dhiigga reer falastiin eh. arabuna iska fiirsahayso doqonnimo ka weyn miyaa jirta ar arab horta ba ambaareen la iidamindii haytay eh. intiina walkuwaay warmadii arabta haddeer joogta caqligeedu eh. waa warqaddii caddada khadaafi akhriyey war muwaadin reer falastiina ah, xale facebookiisa waxuu ku soo qoray walaalaheenna carbeed waxaan ka codsanaynaa inay karfanta nagu caawiyaan aryaadhaha haddaan ka hor wallee lama dhihin nin walaalkii ii iihii la yidhi hoog allaa baday war hiil carbeed mar horaa falastiin ka quusatay hadda waxay dhaheen karfan nagu sadaqaysta aan ku aasanno war kalemaanay war mahaysiine xamaas iyo shabaab wax badanay iskaga egyihiin shabaab iyo yuhuudduna wax badan bay iskaga egyihiin intaa shacab u gacan galay oo u dhexeeyana inuusan noolaahayn waa laogyahay meelaha xamaas iyo shabaab ay iska shabahaan haddii aan idiin sheego shacabka dhexdiisaay madaafiicda ka tuuraan kadibna waxay daawadaan jawaabta shacabka lagu xasuuqayo waxna kama qabtaan kamana qaban karaan inay loogaan maahane israa'iil iyo shabaabna waxay iskaga egyihiin naf iyo maalba kala soc la'aan inay u xasuuqaan aryaadhaha aniga ayaamahan calooshaaba igubayse waxayuuduyoon gaashow yicis uulayso yaayaaqaan waxayuuduyoon gaashow yatiin uulayso yaayaaqaan cabdulla anugu waxaan qabaa shiribkaaga jawaabtiisa baydhanaa laga rabaa in loo turjumo war wasaaraha israa'iil yuhuud inta yaahu cabdilaan magaciisa ka maqli jira hayla yaabninee laftirkiisa ha loo turjumo war madawiinada ruushka bilaa damiirbuka usan halan turjumoy war waxaan islaahay madaxweynaha kuuriyada waqooyi eh. kiin jong qiin qambal haddii loo turjumo falastiin gantaalow sii lahaa war madaxweynaha yuganda muuse feente laftiisa eh. haddii loo turjumo muxuu ka qaban karaa arrintan waan walla weynay eh. warkiina waa fahmi la'ahae eh. ma firdhiya gooja cadda ku wareejiyey falastiin war inay carabtu baqayaan horaa looga qoray buuge bootadii iiraan meeday iyo shiicadii bari war madaxweynihii turkiga ordugan waa kii ninkarmeed ahaaye falastiin gargaaraan u geynaynaa miyuu ku gaabsaday w xisbillah baa ku jidhaa war madaxweynaga turkiga baylah gaadiidus dalalka ka andiraa falastiin mandiro aryaadhaha xasuuqa shacabka reer falastiin waa ku calool xumo oo dhaye samigay cabdulla waxa uu yidhi how ajaashiisoo idlaatayo la amray ifkaa joogime ajaashiisoo idlaatayo la amray ifkaa joogime war cabdulla waxaa kaloo la yidhi cid kasta oo laga xaq daran yahay xaaladu ku cuslaato allah faraj khayr qaba oo degdeg ah u keena marka reer falastiin waxaan u rajaynaynaa in ilaahay cusriga ka dulqaado cududoodana mideeyo laaweyn eh. ninkii aamina awood le eh. ummad waliba eh. ayaheeda inay garaato iyadaalesoo warkalamaanay war ma haysiine itoobiya iyo abiy axmedkeedii waxay dhaheen waa inaan bad helno haddii aan la siinoo loo garanno waa dhacayaan waddammo badan oo itoobiya ku wareegsan mid kastaa wuxuu isleeyahay adaa laguu socdaa laakiin cuqdadaa hayso waxaan isleeyahay soomaalidaa ugu nugul waddamadaas war badda waa in wadahadal laga galow ku yidhi arya axmedow ow is iswareerin etoobiya meel waaba u socotaahe abi axmed ah yaa maahan adiguusaadu aragta inuu awood wax ku rabo ciddu ka adkaadana dhacayaan u arkaa adiga waa ku fahanee abi axmed ah yaa maahan adna siideedu aragta war aniga waxay ila tahay inuu elatariya u socdo aadan adiga ku fahme adna siideedu aragta war haddaamu jabuuti u dan leeyahay adna miidaadii fahan yaqaane adna siideedu aragta war somalilan buu u waana lala socdaa meeshuu u socdo waana saylace ma taasaa idinka qarsoon waatay ujeedkaa weesla aragne adna siideedu aragta wow hadda sudaan iyo masar buu u socdaa maxaa idinka galay war bashiirow waxaad jirteen aalla tah aryaadhaha dhammaanteen waa arkay anna waxay ila tahay afartii dekadoodoo hadda ka hor loo ballanqaaday inuu jeri haayo war horta war magaalo warqad buu ku yaale agrimentiga lala galay heshiisyadii eh. eh. ma haystaa war midaan idin dhee horta abi ayaa mahan odaa farmaaja miis arkeen war dokumentiinuu jira waxaan ku ogaaday eh. heshiiskaas abi axmed baarlamaankiisu ka hor akhriyay war haddee bowacna waa shirbahayae oday abiy ayaamahan indhala'aanuu ordahaya war kala kalamaanay shiribkii xasan xudumay laga celi waayey ordahaya inuu ku dambaynayo waa ogaa war horta anugu yaabaye xasan xundumay waagii uu wasiirka amniga ahaa sidaan buu ahaa wararta abiy axmed badda markii si honiya ku dhiirigeliyey muu adigumahaddaya toostaa war kalamaanay tab xanuunsan tiim xanuunsan bay talada keentaa warkalamaanay war ma haysiine eh. madaxweynaha maraykanka jo baiden eh. israa'iil markuu la shiro ugu hambalyeeya xasuuqa dadka reer falastiin eh. wuxuu rabay inuu dalka jordan kula shiro madax badanoo carbeed hase yeeshee xasuuqii xala dhacay iyo hambalyada uu israa'iil ku siiyey boqorkii jordanah ka carooday safarkiisiina wuu baajiyey bownooma imaan karo miyuu yidhi stab jo baiden miyaa ka dhacday war maye hilbihii dadkii reer falastiinoo xala la xasuuqay adoo ku soo quracday hanoo imaanin bay ku yidhaahdeen waan walla weynay berbere cid kastoo imaan kartaan wadamada diidi kartaan warwaaqlow qaylada nagadaha orodoo reerihiinnii qabo war aqoonyahan faalla ka qoray dunida carabta wuxuu yidhi dadka carbeed taariikhdooda marka dib loo raaco waa dad geesinimo caan ku ah fulaynimana kuma jirta taariikhdooda waa dad walaala ah oo diinta islaamka lagu yaqaano waa dad isu hiiliya oo weligoodba isku gurma jiray hase yeeshee waxaa ficood ka reebay oo dullaystay boqorre isla haddii aad hawshan faraha la gashaan armaad kursiga saljugle uga faniintaan marka carabtu waxay u dulaysan oo afduuban tahay yuu yidhi u dulaysan kursiga iyo saldanada war ani waxaa maqli jiray doqon waxay u dagaaladahayaan lagaaga dirin ileen doqoni debkama kacdee daamankay meermeerisa war waxaad ka tagtay docday kaa jirtaabe dhaxani kaa dishaayo ma dirsado walaalkeed intay doonida joogtee doqoniyay dabkaabe war waxaad ka tagtay mataqaana dowgo dabinkama fogaate doqonii dabkaabe warwaxaad kalad ka tagtay dabarka lagu xirxiirayaa loo dirtaa xariga laba diblaynayay soo hataa ma dadba doqoni doqonay dabkaabe intii kalmaan aad maqlayseen gudahaan oo intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka odkala socoteen knn gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa heesuu ku luuqeeya fanaanka maxamuud salebaan tube heystii dhibaatada jaceylka intaan barnaamijkan lamid ku kulmi doono nabadgelyo thank you adan jacaylku way ku dhalanobtaayo dhawaca beriyana wadadhuuba tahaye dhibaatada jacaylku way ku dhalanobtaayo dhawaca beriyana wadadhuuba tahaye dhereryo lahaadna kala dhantaano dhabankiyo gamugamugamu maisku taydhege dhereriyo laaxaadna buu i kala dhantaano dhabankiyo gamugamugamu maisku taydhege washada indhaho way ku dhaygadaane habeenadan dhammaantood wandhacakacaayo dhugashada indhaho way ku dhaygagaane dhalanteed biyaa laygu hor dhigaayo dhabankeed gamuu dhalankeeda riyaa laygu hor dhigaayo dhaqankiyo gamu gamu gamu maisku kaydhage fuudhinaacho ogtaan dalagkeed la yaabee marka aan ku dheesdabaa sidadhee hageelo dacadolaacho ogtaan dalagkeed la yaabee marka aan ku dheesdaba ku dhawaaqayaayo kugu dhaloolayaay dhabankiyo gamugamugamu masku aydhage qaylku way ku dhalanobtaayo dhawaca beriyana wad la dhuuba tahay dhibaatada jacaylku way ku dhalanobtaayo dhawaca beriyana wad la dhuuba tahay wadyo laysku daydhegdhereriyo laxaabna way kala dhantaalo dhaqankiyo maysku kaydhege